بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين النداء وللمنادى النائي أو كالنائيا وأي وآكذا أيا ثم هيا والهمز للداني ووالمن نذي ويا وغير والد اللبس اجثني وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فعلما وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عادله وابن المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد عهد وانضمام ما بنوا قبل النداء وليجرى مجرى ذي بناء جدد والمفرد المنكور والمضاف وشبهه انصب عادما خلافا والنحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن والضم إن لم يلل ابن عالما أو يلل ابن عالم قد حتما wmumawin sima diraaran nuwina mima lahu istixqaaqu damin buyina wabidiraarin khusa jamcu yaa waal ilaa maca allaahi wamaxkiyi ljumal walaakharu allaahuma bitacwiidi washadaya allaahuma fii qariidi annidaau haadaa maxaluh walilmunaadaa kii loo dhawaaqaya ayuu u sugnaaday munaadihii annaa'i ee foga aw kannaa'i mili naa'i ama mid fog lamid ahaa yaa iyo wa ay iyo wa kadaa ayaa ayaa la mida iyo uma haya waalhamzu hamze liddaani kan dhow ayuu u sugnaaday wa waa lafdigaana liman axad ayuu u sugnaaday nuddibaa loo oynayo loo barooranayo aw yaa ama yaa ayaa u sugan wagayru waa waa waxaan ahayn ujtuni ujtuniba waa laga fogaani lada labsi dhehgalanka agtii ayaa laga fogaani niduu halka ka bilaabayaa musanifka raxmat ullaahi calayhi nidaha laba baab ayaa looga hadlaa baabka hore waa xuruufta loo isticmaalo nidaha baabka labaadna waa ismiga munaadahee loo nidaynayo labadii baabba si faahfaahsan ayuu musanifka uga hadlay raxmatullaahi calayhi wuxuu horumariyey xuruufta wax loogu nideeyo xuruufta loogu nideeyo toddoba xaraf buu sheegay siddeed bay ahaayeen hal ayuu ka tegey toddoba xaraf ayuu sheegay toddobadaa xarafna saddex qayb ayuu u qeybiyey qeyb munaadaha baciidka ayaa loogu dhawaaqaa buu yidhi qeybna munaadaha qariibka ayaa loogu dhawaaqaa qeybna cidda loo oynayaa loogu dhawaaqaa qeyb munaadaha baciidka ayaa loogu dhawaaqaayoo yaa iyo ay iyo ayaa iyo hayaa alfaadaasi munaadaha fog ayaa loogu dhawaaqaa hamzo keligeedna munaadaha dhow ayaa loogu dhawaaqaa azaydu waana cidda loo oynayaa loogu dhawaaqaa manduubka waa inaan loo isticmaalin ee yaa loo isticmaalana way dhici karta labsi hadduusan dhacaynin waayahay sidaa musanifka uu u sheegay mutafaq ma aha qaar ayaa waxay leeyihiin yaa baciid iyo qariib labadaba waa loogu isticmaalaa hadduu waxa fog yahayna waa loogu nideeyaa hadduu dhow yahayna waa loogu nideeyaa ee ayaa iyo hayaa iyo ay saddexdaasi waxaa loo isticmaalaa waxa fog waana siduu u sheega weeye nudba hamsana wax dhow ayaa loogu ayaa loogu nideeyaa qolana ayda ayay waxay kala mid dhigayaan hamsada oo qariib ayaa loogu nideeyaa ayay leeyihiin waayahay waxaa yimi xarafka uu ka tegey ay oo aan madnayn buu sheegay iyadoo madan oo aay la yidhaahdo la jiido ayaa lagu sideedaynayaa sideeddaa xaraf ayaa loogu nideeyaa annidaau lafdigaasi waa masdar qiyaasi ah naadaa nidaa'an lifaacala alficaalu walmufaacaladi wey waaw ayay hamsada ayay ka soo gadoontay asalkeeda insha allahu tacaala waxaan baabulibdaal ayaan ku arki doonnaayo axruufu libdaali haddaata muطiyan faabdil ilhamsata min waawin waya aakhiran ira alifin buu dhihi doonaa yani wow iyo yo aakhir dhacay alif zaa'idina ay ka horayso hamza loo bedeli dirqi waajibnimo ambiyaa oo kale weeye kay sidaa ayaa hamsada loogu bedelay walilmunaadaa kii loo dhawaaqaya ayuu u sugnaaday munaadihii annaa'i ee foga ow kannaa'i ama mid fog lamid ahaa mid fog maxaa lamid ah ruuxa saahigaa ruuxa hurdayo yaa ayaa u sugan wa ay ayaa u sugan wa a ayaa u sugan kadaa ayaa ayaa ayaa lamida iyo uma haya walhamzu hamza lidaanii kan dhow ayuu u sugnaaday wa waa lafdigaana liman axad ayuu u sugnaaday nudiba loo oynayo ow yaa ama yaa ayaa nudbada u sugan oo kan loo oynaya yaana waa loo isticmaali karaa waa goormaa hadduusan labsi dhacaynin wagayru waa waa waxaan ahayn ujtuniba waa laga fogaaday lada labsi labsiga agtiisaa laga fogaaday baabu nudba marka la joogo wغayru manduubin wmudmarin wma ja mustagaaan qad yucarada faclaman wadaka fi ismi اljinsi wاlmushaari lah qala waman yamnachu fansur caadilah wagayru manduubin mid loo oynaya heyrkii iyo wamudmarin damiir heyrkii iyo wamaa shay ja'a yimid mustagaaan xaaluu yahay gargaar mid la weydiisanaya heyrkii qad yucaraa in la qaawiyaa suurowdaaye faclaman ogowniyahown wadaaka tacariga qalla wuxuu ku yaraaday fi ismiljinsi ismuljinsi wuu ku yaryahay walmushaari lahu wasmilmushaari lahu kan wax loo ishaarayo magiciisa ayuu ku yaraaday waman yamnachu kaa ninkawaman yamnachu ninka manciyaana fansuur u gargaar caadilahu kaa ninka la dagaalaya u gargaar halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka xarfunidaha inta la xadfo munaadihii oon xarfuniddo wadanin in la isticmaalaba bannaan tahay horta awalan xarfunidaha xadafka uu ku bannaanaanayo waa yaa oo keli ah xurufunidaha kale xadaf kuma bannaano waayahay yaa in la xadfo waa bannaan tahay oo xarfunidaha yaa in la xadfa way bannaan tahay qur'aankana in badan ayay ku soo aroortay wa khaasatan lafdiga rabbi ah marka loo nidaynayo qur'aanku xarfunidaha waa xadfaa waa garanay mawaadic si aan la xadfi karin ayaa jirta toddoba mawdic oo waxaa jirtaa xarfunidaha aan la xadfi karin saddex mawdic ayuu musanifka ka sheegay saddexda mawdic mawdica hore waxaa weeyaan kow manduub ismiga manduubka ee xarfunida lagama xadfi karo labaad mustaqaas ismiga gargaarka la weydiiye manduub iyo mustaqaas labadaba baabkooda wuu imaan doonaa mustaqaasna xarfunida lagama xadfi karo waa laba saddexaad damiirna lagama xadfi karo damiir in loo nideeyaaba qiyaas maaha marka hore samaac weeyaanee damiir samacnimo loogu nideeyey weliba damiirulmukhaatab keli ayuu xataa samaaca ku soo arooray ee mutakalim iyo haa'ib maba loo nideeyaba damiirulmukhaatab ayaa samaac ahaan waxaa loo maqlay in loo nideeyo damiirulmukhaatab loo nidaynayo la maqlay xarfu nidaha in laga gooyaa ma bannaano waayahay saddexdaa musanifkaa sheeg afar kalaa lagu daraya lafdiga allaahu ah haddii loo nideeyo yaa allaahu la yidhaahda in laga xadfaa ma bannaano xadfu nidaha tacwiid wax la yidhaahdo uu bannaaya musanifkaaba keeni doona oo miim shidan gadaal inta laga dhigo yaadii in laiska xadfo allaahuma la yidhahdo waa bannaan tahay laakiin bilaa tacwiidin xarfu nidihi in la xadfaa ma bannaano waa mowdic afraad mowdic shanaad nakiro hayru maqsuuda ah yaa rajulan khud biyadi nakiro hayru maqsuudana in laga xadfaa ma bannaano waa mowdic shanaad mawdic lixaad oon laga xadfi karin xarfunidaha waxaa weeye adigu laba mawdicoo kalea jira waa halmaamay adigu ilaa toddoba mawdic ayaan ayaan la xadfi karin toddobadaa mawdic wixii aan ahayn xarfunidaha in la xadfaa waa bannaan yahay laba mawdic xadafka inuu ku yar yahay waa la ogol yahay laakiin ma bannaan yahay iyo ma bannaano ayaa la isku hayaa labadaa mawdic waxaa weeye ismulishaare haddii loo nideeyo oo yaa haadaa la yidhi hoose ismulishaare in loo nideeya waa bannaan tahay bishardi kaafu lkhitaab waa inaan la gelinin oo haadaa ka iyo ulaa'ika oo kaafulkhitaab wataa in loo nideeya ma bannaana haddiise kaafulkhitaab uusan wadanin in loo nideeyaa bannaan haddii loo nideeyo ismulishaara xarfu nidaha ma laga xadfi karaya qaliil inay tahay waa laisla ogol yahay ma bannaan tahay musanifka waa bannaan tahay buuyihi jumhuuru naxwiyiinna way diidaan madhabka musanifkaana xoog badan mowdic labaad oo laisku khilaafsan yahay banaanidiisa waa nakira hayrunakiro maqsuuda ah nakiro hayru maqsuuda waa laisla ogolay inaan laga xadfi karin ee nakiro maqsuuda cid gaar ahaaneed loola jeedo yaa rajulu xarfunidahmi laga xadfi karaya musanifka way bannaan tahay buu yidhi bacdi naxwiyiin ayaa diidan inay yar tahay waa laisla ogol yahay laakiin bannaanida haddii la eego musanifka way bannaantuu yidhi qole naxwiyiin ayuuna ku raacayaa madhabka ayaana xoog badan qolena waa diidan yihiin ismulishaara xarfu nidihii laga xajay waxaa ka mid ah haa antum uulaa'i oo kale haa antum idinka uulaa'i yaa uulaa'i kuwan uulaa'i waa waa ismulishaare jamaca maca daalika waa loo nidihey waa xarfu nidihiina waa laga xadfay ismuljinsi nakiro maqsuudo oo laga xadfaana waa la maqlay ma badna waxaa ka mid a ah, asbix leylu iyo adriq karaa ina nacaamata fi اlqura adriiq madaxaho waa mael carab adriiq madaxa hoos u dhig karaayaa karwaanu shimbir magicii weeye karwaan xiidxiitaha shimbirka la yidhaahda ama xiid qumay ah, waxyaabahaasi soomaalida tidhaahdaa kaasaa karwaan la yidhaahdaa karwaan ayaa loo nideeyey yaa karwaanu haddii loo nideeyey baabu tarkhiim waxaan ku mari doonaa tarkhiimkaa saddex u qaybsami doonaaye laba xaraf in laga xadfo munaadaha fii bacdi alaxyaan karwaan wow karwaan nuuntii iyo waxaa laga xadfay aliftii ka horraysay labadaa ayaa la xadfay waxaa soo haray karwa wawdii iyo alif loo bedelay yaa karaa buu noqday waayahay yaadii baa laga xadfay adriq karaa ina nacaamata fi lquraa maselka macnihiisana waxaa weeya adriq madaxa hoos u dhig karaa yaa karaa karwaanow xiidqumayow madaxa hoos u dhig ina nacaamata gorayaabaa filquraa magaalada ku sugan qaryada ku sugan waxaa lagu mahmaahaa ninka eh, iswaalwaale wax sheegsheegee mutakabirkii ama dadka inuu wax u sheego doono nin ka sharaf badan ama ka cilmi badan iyadoo uu joogo oo aamusan yahay he nin caalimaa ah meesha jooga koo labadoo xabaa qaylinaya waxaa la yidhaha adqraa ina nacaamata filquraa hee gorayaaba joogta adi maxaa la hadlaysaa marka maxalushaahidka kanaada weeyaano waa ismuljinsi nakira maqsuudaa xarfunidihna waa laga gooyey wagayru manduubin manduub keyrkii iyo wamudmarin damiir keyrkii iyo wamaa shay ja'a yimid mustaqaahan xaaluu yahay gargaar mid la weydiisanaya keyrkii qad yucaraa in la qaawiyaa suurowdaaye faclaman ogowniyahwn wadaaka qaawinta yucaraa mastarkeedaa loo eeyaa ismulishaaraha lagu ridi wadaaka tacarigaasi qaawintaasi alla wuu yaraaday fi ismiljinsi ayuu ku yaryahay ismuljinsi wuxuu ujeedaa nakire maqsuudoah iyo walmushaari lahu mushaarin lahu waxaa la yidhaahdaa ruuxa wax la tusayo yaa mushaarun lahu la yidhaahdaa ruuxa wax la tusaya ma ahee ruuxa ruuxa lafdiga wax loogu ishaarayo ee ismulishaaraha la yidhaahdo kaasuu ujeedaa marka walmushaari bihi inuu yidhaahdaa ficnay oo ismuulishaaru ku dhici lahaa haddana mudaaf in loo qadaray noqonayo walmushaaru lahu wasmulmushaari lahu ka wax loo ishaaraya magaca loogu ishaarayo ismulishaarihia ah, in laga xadfo ayaa yar waman yamnachu ruuxa diido oo nakiro hayru maqsuudo waxba lagama xadfi karo ruuxii yidhaahdo mushaaru lahu waba lagama mushaaru bihi waxba lagama xadfi karo ruuxii yidhaahdo waman yamnachu fansur u hiili caadilahu kaa ninka la dagaalamaya u hiili kaa waxba mahaye wbni اlmucarafa almunaadi almufrada cala aladii fii rafcihi qad cuhida wabni bine almucarafa mid la macrifeeye bine almunaada munaada bine munaadihii almufrada la ifraadiyey cala aladii kiina ku binee qad cuhida la ogaaday fii rafcihi rafcihii lagu ogaaday halkanna wuxuu ka hadlayaa xuruuftii nidaaha iyo sida loo xadfaye iyo arrinka haddii uu ka hadlay munaadihii oo baabkii labaad ayuu ka hadlayaa musanifka asbaada loo nideeyaa shan qayb ayaa loo qaybiyaa laba qaybna waa loo qaybin karaya shantaa qayb waxaa weeyaan mufrad macrifo ah iyo nakiro maqsuuda ah nakiro hayru maqsuuda ah, mudaaf iyo shabiihun mudaaf shantii macluumka ahayd wey waayahay yahay mufrad calabi in la yidhaahdo waxaa ka fiican mufrad macrifo in la yidhaahdo waayo calamnimada shardi ma aha ismiga hadduu hadduusan e mufrad waxaa loo jeedaa maa laysa mudaafan walaa shabiiha bilmudaafa waa naqana ismigan marba hadduu macrifo ahaa qabla nidda isla markaana mudaaf iyo shabiihun bilmudaaf usan ahayn mufrad macrifaa la yidhaahdaayo waa qolada la binaynayuu ka mid yahay ismigaa calam ha ahaado ismulishaara ha noqdo ismi mawsuul ha noqdo wuxuu doonaa ha noqdo waa yahay iyo nakiro maqsuudaa ismi nakiro ahaan jira laakiin nidaha uu macrifo ka dhigay cid gaar ahaaneed ayaa loola jeeda iyo mudaaf iyo shabiihun bilmudaaf iyo nakiro kayru maqsuudaa labada hore oo mufradka macrifada horay uu ahaan jiray iyo nakirada maqsuudada labadaa waxaa jamcinayaa mufrad macrifo ah. labadoodaba waa mufrad waana macrifo mid horay buu macrifo usii ahaan jiray midna nidaha macrifo ka dhigayoo nakirada maqsuudada ah marka nidaha macrifo ha ka dhigo ama horay macrifoba ha usii ahaadee ismiga haddii uu macrifo yahay mudaaf ama shabiihun bilmudaafna uusan ahayn mufrad macrifaa la yidhaahdaaye mabni weeye waxaana lagu binayni baaburafco waagu joogay wixii lagu rafcin jiray dii dama lagu rafcin jiray damaa lagu binayni waa ismi mufrad iyo jamcu tagsiir iyo jamcu mu'anasu saalime haddii lagu rafcin jiray wowna wow ayaa lagu binayni jamcu mudakaru saalim weeye alif haddii lagu rafcin jiray aliftii ayaa lagu binaynayo tasniye weeye waaw haddii lagu rafcin jiray waawdaa lagu binayni waa jamcu mudakaru saalim oo keliya ah sooma ahan wa lagu rafcin jiray asmaau sitana waaw ayaa lagu binayni masaasa wax ka jira lama arko mudaaf waay isagu <laughs> asmaau sita waagii xaraf la icraabaya idaafaan yaa shardi ahayd in la idaafeeyo soo maaha ee haddii la idaafeeyo mufradnimadiibuu ka bixi mansuub buu noqonaya baabuniidda marka asmaau sita kuma jire ogow ee waa wow lagu rafcinaya waa jamcu mudakarusaalim iyo mulxaqiisi oo keliya waa yahay wax alla wixii lagu rafcin jiray baabulrafca waaguu joogay ayaa lagu binaynay intaasuu ka hadlaya wabni binee almucarafa mid la macrifeeye binee almunaadaa ka bedel almunaadaa munaada binee munaadihii almufrada mufradka ahaa cala aladii kiina ku binee qad cuhidan la ogaaday fii rafcihi rafcihiisa lagu ogaaday wanwindimaama maa banow qabla nidaa walujra mujradii binaa'in judida wanwinniyowniyohowni indimaama maa shay damoonkii banow ay bineeyeen qabla nidaa'in nida hortii ay bineeyeen walyujra hal la socodsiiyo mujraadii binaa'in bina mid u saaxiiba makaanu socodsiintii binaha oo judida la cusbonaysii halkan wuxuu ka hadlayaa masale muhima masaladaa waxa weeye ismiga macrifanimo iyo mufradnimo haddii ay isu raacdo mabni weeyaanoo wixii lagu rafcin jiraa lagu binayni waa yahay ismiga horay hadduu mucrab u ahaan jiray waa la binayni wixii lagu rafcin jiraana lagu binayni waagii hore hadduuba mabni sii ahaa ka waran siiba weyhibow ismiga aad u nidaynaha waa siiba weyhi siiba weyhidan waa mufrad macrifo ah isla markaana horay buu mabni u ahaa waa sida daa oo kaleoo ismulishaaraad u nidaysay yaa daa daadan mufrad weeye macrifana horay buu u ahaan jiray maca daalika mabni buu ahaa maxaa lagu samaynayaa binihiisii waagii hore uu ku binaysnaan jiray u daa sidiisa farta ka qaad ha taabani laba arrimoodna maxalkiisa ku niyow damma ee lagu binaynayo bina cusub ah ku niyow fii maxalli nasbin ilaa mafcuulu bihi weeye munaado weeyaaneena ku niyow laba maxalla wuu leeyahay hal lafdina wuu leeyahay oo yaa siiba weyhi waxaad leedahay yaa xarfu nidaa'in siiba weyhi munaada mufradun calamun mabniyun calaa dammin muqadar dame la qadaray ayaa yaa yaa loo bineeyey yaa yaa lagu bineeyey oo maxaa loo qadaray ishtiqaalu aakhiri bixarakati اlasliy bilbilaa'i اlasliy binihii asliga ahee saarnaa ayuu aakhirka ku mashquulsan yahay fii maxalli nasbin munaado weeye haddaba waliyujra mujraa dii binaa'in judidda wuxuu u jeedaa sideedaba qaaciide ku dhig bina laiskama raaco icraab waa la iska raacaa ismigii mucrabka ahaa ismi kale haddii aad ku cadafto aad ka nactiyayso aad ka bedesho ee wuu raacaya aad ku tawkiidiso icraabku ka raacay baabu tawaabic oo annagii ku soo marray ismi mabni ee taabic haddaad raaciso bina ka lagama raaci karo bina in la iska raacaa wax dhici kara maaha oo yaa siiba jaaa siiba weyhi ayaad rabtaa inaad nactiyayso jaaa siiba weyhi alcaaqili inaad tira bannaantood kasriso maaan ukasrinaysanaya maxaan u kasrinaya siiba wehi hayd kasraa saarnaa kasratulbina kasratulbinihiyaa raacini wax bannaan ma aha waayahay bina sidiisaba la iskama raaco bina la iska raacine binaha hadduu asli yahay taabiciisa lama raacin karo oo bina mabni lagama dhigi karo xarakatulitbaacna lama raacin karo binahaase haddii uus caarid yahay ee gadaal uu ka yimid binaha hadduusan asli ahayn ee biro gadaal ka yimid ee caarida uu yahay taabica xarakatulitbaac inaad saartaa kuu bannaan taabica waxaa kuu bannaan xarakatulitbaac inaad saarto baabu maa ufrida waa annagii qadriga ku soo marnay yacnii ismigii munaadaha ahaa ee mebniga ahaa taabica la raacinayo waa annagii qaybin jirnay sooma ahayn sideed jeer lafda waa maxalan midkii la doonaa laga raacay waa annagii lahayn oo maxalka garanaya lafdiga marka laga raaciyo bina la iskama raacee waxaan aad raacinhaysa muxuu yahay xaragtu itbaacin baa la yidhaahdaye bina ma aha miaalan ku siiyo waxaad tidha yaa zaydu alcaaqilu yaa zaydu waa mebni oo damuu ku bidaysan yahay fii maxalli nasbin ayuu yaallaa alcaaqilu nactigan asha wata labaa kuugu bannaan maxalka ka raaci oo alcaaqila dheh nasbi ama dami alcaaqilu dheh maxaad u damis zaydu damihii saarnaa ayaan itbaaciye caaqil mebni ma aha waa mucrab mansuub calaamatu nasbihi fatxatu muqadara maxaa loo qadaray manaca min duhuuriha ishtiqaalu aakhari bixarakati litbaac mabni weeye dihmaysa oo bila la iskaba raaco laakiin xarakatu litbaac maadaama binahani caarid uu yahay wuxuu shabbahayaa icraab ilaa icraabka marna la waayaa marna la helaa binahan caaridka icraab ayuu shabbahayaa mar haddii uu shabbahay xarakatulitbaac in lagu sameeyaa bannaan haddaba yaa siiba weyihi lafdigiisa waa binaysan yahay kasru ku binaysan yahay taqdiirtana waa ka binaysan yahay oo damuu ku binaysan yahay fii maxalli nasbinna wuu yaalla soo ma aha taabica aad raacini waxaa kuu bannaan maxalka fii maxalli nasbinta inaad ka raacisaa waa bannaan tahay oo yaasiiba weyhi alcaalima maxalka ka raaci ama dammaha taqdiirta uu ku binaysan yahay xarakatulitbaac ku samee oo waxaa tidha yaasiiba weyhi alcaaqilu yaa siiba weyhi alcaaqili kasradan aan ka raacayna wax bannaan maaha marka icraabkani ee lafdigani laba maxal iyo hal lafdii buu leeyahay taabica la raacinaya labada maxal midkaad doontaa raacin karta lafdigaasi ma raacin kartid laqzi baa lagu keenaa yaa haaulaa'i akhbiruu saa'ilakum masmun lahu lafdu wa mawdicaani walaa yuraaca lafduhu fii taabicin walmawdicaani qad yuraacayaani ibnulubbi nin la yidhaahdo naxwi ahaa ayaa wuxuu leeyahay manduumo ilaa toddobaatan beyda oo dhammaantay wada laqsi naxwiah halxeraal naxwiah beyd kalaa ka mida ah, yaa haaulaa'i qoladanay akhbiruu saa'ilakum ninka idin weydiiye waxaad u sheegtaan masmun ismi muxuu yahay lahu lafdun hal lafdi leh wa mawdicaani laba maxalla leh walaa yuraaca aan la ilaalin karin lafduhu lafdigiisa lama ilaalin karo fii taabicin taabica la raaciyo lafdiga in laga raaciya ma bannaana walmawdicaani qad yuraacayaane labada maxalse waa la ilaalin karaa yaa haaulaaida uu ka bilaabi wey yaa haaulaai hee haaulaai ay waagii hore ku binaysteen munaada ay noqotay labadii maxal ayay leedahay waka wawinniyow indimaama maa shay damintii banow ay bineeyeen qabla nidaa'i nida hortii ay bineeyeen walyujra ha la socodsiiyo mujraa dii binaa'in bina mid u saaxiibee makaanu socodsiintii binaha oo judida la cusboonayey والمفرد المنكور والمضاف وشبهه سبعاد من خلافه وانصب نصبي المفرد مفرد نصبي المنكور مثل نكري نصبي يو المضاف مضاف نصبي يو شبهه مضاف تشبهي عادما حالاتي مد وين خلاف الخلاف munaadaha shal qeyb ayuu ahaa lagu israaciyey labadaasi mebni bay ahaayeenoo waxa wixii lagu rafcin jira lagu binaynayay saddexdii soo hadhay waa mudaaf iyo shabiihun bilmudaaf iyo nakira maqsuuda nakira hayru saddexdaa mucrab mansuub wey waa mucrab wayna nasbisan yihiin oo nas baa lagu icraabayaa arrinka sidaa inuu yahayna khilaaf kuma jiru yidhi musanif alla ilaahay khilaaf yar baa jira haclab nin la yidhaahdaa wuxuu leeyahay ismiga mudaafkee la idaafeeyey idaafadiisa haddayaan maxdo ahayn oo wasfi macmuulkii loo idaafeeyey haddii uu yahay damaan lagu binayn khilaafkaasi khilaafkaasi waxba ha ka soo qaadi wax masbuucoo la maqlayna ma aha daliil cadna looma hayo marka mar hadduu khilaafka noocaasoo kale yahayna laba tixgeliyo oo waxaa la yidhaahdaa walaysa kullu khilaafin jaaءa muctabaran ilaa khilaafun lahu xadun min annadari khilaaf kasta lama tixgeliyo khilaaf nadarka eh, fiiro ku daliilkiisa lahoo wax la dhegaysan karaa ah mooye hee ruux kastoo hadlo waan u jawaabay haddii aad tidhaahdo wareer waaye marka looma jawaabo ruuxaasoo kale wlmufrada wansib nasbi almufrada almankuura mufrad mankuure wuxuu u jeedaa ismi nakire ahaan jiray loo nideeyey markaa loo nidaynayana nakiranimadiisii in lagu wadee aan cid gaar ahaaneeda loola jeedin yaa rajulan oo kale weeye mudaafna waa la yaqaanaa shabiihun bilmudaafna wuxuu u jeedaa ismi kasta oo la raaciyo wax macnihiisa taamyeelayo waxa macnihii taamyeelaya wuxuu noqon karaa wax uu ku camalfalayo faacilnimo u rafcinaya naa'ibulfaacilnimo u rafcinaya jaara majuurku tacalluqay iyo daraf weeye mafcuulu bihinimuu ku nasbinaya marba hadduu camalfalo shabiihun bilmudaaf waxaa la mida qabla الnidaa macduuf iyo macduufu calayhi laba ismiyoo isu ahaa yaa alaaثaةan waalaaiin waxaa la mida ismi qabla nida la nactiyeeyey ismigani wuu nactiyaysnaa qabla nid wuu nactiyaysnaa kadib ayaad u nidaysay shabiihun bilmudaaf buu noqoni addaaran bixuswa hijtan lilcayni cabratan famaa ulhawaa yarfudu ow yataraqraqu ayaa baytu shaacira adaaran daarta oo bixuswaa ku sugan hijta lilcayni cabratan isha ilin ayaad ku hijti lilcayni cabra isha ilin ayaad ku kicisay adaaran muxuu ku nasbiyey bixuswaa jaara ku nactiyeye nactiyeyntaa darteeda ayuu shabihun bilmudaaf ku noqday waصib nasbi almufrada mufrad nasbi almankuura kula nakireeye nasbi wاlmudaafa mudaafna nasbi iyo wa mudaaf mid shabahay caadiman xaal aa tahay mid waaye khilaafan khilaaf waaye wanaxwa zaydin duma waftaxanna min naxwi azayda bna saciidin laa tahin wa duma dami naxwa zaydin zayd iyo wixii lamid ee dami waftaxanna ama fadxi min naxwi azayda bna saciidin laa tahin lafdigaa iyo wixii lamid ee xaggii xaal uu ka ahaaday halkan wuxuu ka hadlayaa ismi loo nideeyey isla markaana damo in lagu bineeyo munaasib ay ahayd ayaa sideed shardi laga helay sideed shardi haddii laga helo ismigaa munaadaha ah in damo lagu bineeyo ay ahaan lahayd damo in lagu bineeyaa bannaan in la fadxiyaana waa bannaan tahay sideedda shardi waxaa weeye ismiga munaadaha calam waa inuu yahay waa shardi in la nactiyeeyana shardi labaad wey ibni lafdigaa in lagu nactiyeeyaa shardi saddexaad wey ibniga in la idaafeeyo shardi afraad wey mudaafu ilayhiga ibniga calam waa inuu noqdaa shardi shanaad wey nactiga iyo mancuudka inaan la kala faslininoo isku xigaan shardi lixaad ibniga mufrad waa inuu yahay oo aan la taniyeynin mufrad mudakere waa inuu yahay mufrada mu'anasa iyo taniya waxaas waa inaya noqonin shardi toddobaad wey shardi lixaad calamka hore xarakadiisa waa inay daahir tahay oo ciise bnu marya xalaa sideedaadaan ujeedaa waa inuusan noqonin xarakadiisa xaraka muqadara oo ciise bna maryam oo kale waa inuusan noqonin ciise xarakadiisa muqadara sideeddaa shardi marka la helo calam waa inuu yahay muraadaha mancuutu waa inuu noqdaa nactigiisu waa inuu ibni yahay ibniga waa in la idaafeeya ibnigan la idaafeeya calam waa inuu yahay mudaafu ileyhigii calamkaa calam la mide ah waa inuu noqdaa mudaafu ilayhigii nactiga iyo mancuudka waa inaan la kala fasilinin ibniga mufrad waa inuu yahay shardiga sideedaadee u dambeeya calamka hore xarakadiisa waa inay daahir tahay siddeeddaa shardi marka la helo calamka hore loo nideeyey miaalkiisaad ka garani yabna saciid muxuu ahaa yaa zaydu ibna ibna saciidin yaa zaydu ibna saciidin zaydu mufrad calame waa yahay waana la nactiyeeyey ibnaa lagu nactiyey laba sharti wey halka in la nactiyeeya shardia ibni in lagu nactiyeeya shardia ibnigii waa la idaafeeyey calam baana loo idaafeeyey oo saciid ah labana kala oo zaydkii mancuudka ahaa iyo ibnigii nactiga ahaa way isku xigaan laba kala faslinin zaydka hore xarakadiisa daahir weeyaane muqadar ma aha ibniga mufrad weeyaane tatniye iyo jamac iyo mu'anas midna ma aha sideeddaa shardi marka la helo calamka hore zayd weeye dama in lagu binayaa bannaan oo mufrad calami weeyaa yaa zaydu dheh inaad fadxisaan way bannaantay dama haddaad ku binaysa allaba sahliyo waa mufrad calama haddii aad fadxiso maxaad ku fadxisay wejka ugu raajixsan in la yidhaahdaa fiican xarakada saaran waa xarakatu itbaacin oo ibnada nasbisanee fadxada ay saaran tahay fadxadeeda la iska itbaaciyey ee zayd waa mufrad calam oo dama muqadaruu ku binaysan yahay sidaa in la yidhaahdaa fiican qaar si kale u icraabayana way jiraane intaasuu ka hadlaya wanaxwa zaydin wadumma daminiyohowni naxwa zaydin zayd iyo wixii lamid ah ee dami waftaxanna ama fadxi min naxwi azaydu zaydow zaydkii ibna saciidin inaa saciid ahaayow laa tahin ha daciifin iyo wixii la mida wadamu in lam yalil ibnu caalaman aw yalil ibna caalamun qad xutima wadamu dama qad xutima waa la waajibiyey in lam yeli haddii uusan ku xigin alibnu ibniga calaman hadduusan ku xigin ow yeli hadduusan ku xigin alibna ibniga calamun calam kuma xigo shuruudii qaar ka mid ee ixtiraasgeeda unbuu sheegayaa ibniga waa inuu calam ka horeeya oo ismiga loo nideeya calam waa inuu noqdaa calamna waa inuu ka dambeeyaayoo mudaafu ilayhigiisa calam waa inuu noqdaa labadaa calam haddii la waayo oo kan horaan calam ahaynoo yaa rajulu ibna saciidin baati ama kan dambaan calam ahayn oo yaa zaydu ibna akhiinaa baati munaadaha hore mufradka calamkaa in damo lagu bineeyaa laazima war kale ma jiro fada ku bineen fada ma bannaano wadamu eh, dama qad xutima waa la waajibiyey in lam yeli hadduusan ku xigin alibnu ibnigaa wuxuusan ku xigin calaman oo munaadihii calam uusan noqonin ow yelil ibna ama ibniga kuma xiga calamun calam oo mudaafu ilayhigaan calam ahayn wadmum awinsim diraara nuwina mima lahu istixqaaqu damin buyina wadmum dami awinsib ama nasbi maa kii nuwina la tanwiiniyey idiraaran daruuro darteeda loo tanwiiniyey mimaa shay xaggii xaal uu ka ahaaday istixqaaqu dammin damme mudashadii buyinan loo soo caddeeyey lahu maaga halkanna wuxuu ka hadlayaa munaadaha waa annagii qaybinoo qaar waxaa nidhe mebni weeye qaarna waa mucrab qaarkii mabniga ahaa qayb ka mid ah damo lagu bineeyaa oo mufrad haddii uu yahay iyo jamcu tagsiir iyo jamcu mu'anatu saalim iyo qoladan dambaa lagu binaynayay waayahay qoladii dammada lagu binaynayey ayaa daruuratu nadmi iyo gabay dartiisa waxaa khasab noqotay shaacirka inuu tanwiiniyo u baahday oo hadduusan tanwiininin munaadahani beedkaaba ka jabaya shaacir ayaa wuxuu u baahday qoladii dambada lagu binayni lahaa ee munaadaha ahayd inuu tanwiiniyo mar hadduu tanwiin u baahday laba waddaa kuu bannaan dammuhu ku binaysnaa ku tanwiini ama ismiga mansuub ka dhigoo asalkiisii binahaba ee mucrabnimadiisii u celiyoo nasbi labadaba waa bannaan tahay damihiisi inaad ku binaysaa ayaa kuu bannaan oo aad tidhaahdo yaa zaydun damihii ee ku bine ee ku tanwiini waxaa baytu shaacira faطalliqhaa falastan lahaa bikufin wailaa yaclu mafraqaka alxasaabi muxuu ahaa bayt bilowgiisii salaamulaahi yaa maru alay waka salaamullaahi yaa matarun calayha walaysa calayki yaa mataru salaam nin ayaa dumaashidii gabadhuu qabeetu la dhalatay oo iska yar quruxsanayd koo foolxun loo guuriyey markaasuu gabay ka tiriya ninkii buuna u goodiya kaana almaalikiina nikaaxa salma hadaata nikaaxihaa matara niyaamun fain yakun inikaaxu axalla shayin faina nikaaxahaa mataran xaraamun wax buu soo tiriyey faaliqhaa falastallahaa bikuf'in wailaa yaclu mafraqaka xisaamu waxaasuu tiri kulaha fain yakun inikaaxu nikaax hadduu ahaan jiri kaana almaalikiina nikaaxa salmaa gabadha salmaa nikaaxeeda qoladii weliga u ahayd hadaata nikaaxihaa maaran maar aroortay u guurinayeen niyaamun inay hurdayeen babay ila tahay kulahaa indho kale hayaba maahayna maxaa dhacay fain yakun inikaaxu axalla shayin haddii lagu yaqaanay nikaax inuu u xalaaleeyo fa ina nikaaxahaa maaran xaraamun guursiga madar loo guuriyaa xalaal kuma noqonayso kulaha isdhaataan waxaa isu yihiin male waayahay adigu abyaad fara badanay ahayd kulaha faaliqhaa islaanta iska furniyown falastan lahaa bikufri kufr ma tiida fur wailaa haddaad furi weydo miya yacluu waxaa fuulay mafraqaka meesha aad ka shaaxaysato alxusaamu seef af badanaa halkaa kaa fuulaya waa ku dilayaha buu jeeda markaasuu salaamullaahi yaa matarun calayhay salaamullaahi ilaah nabadgelyadii yaa matarun hoy mataru calayhaa gabadha dusheeda ha ahaato ilaahna gabadha ha nabadgeliyo walaysa calayki dushaada ma ahaato yaa maطaru maطarow asalaamu adiga nabadgelye maayo laakiin gabadha nabadgelye ha hesho maxalushaahidka waxaa weeye salaamullaahi yaa maطarun dambuu ku tanwiiniyey hadduusan tanwiininna beydkaa ka jebi lahaa inuu nasbiyaana waa bannaaneedoo beyd kalea wuxuu yahay darabat sadrahaa ilaya wa qaalat yaa cadiyan laqad waqad kal awaaqi yaa cadiyan mansuub buu ka dhigay maadaama tanwiin daruuro uu u baahday wadmum dami aw insib ama nasbi maa munaadihii nuwina la tanwiiniyey idiraara daruura darteeda loo tanwiiniyey mimaa munaada xaal uu ka mid yahay istixqaaqu dammin dame mudashadii buyina la soo caddeeyey lahu munaadaha loo soo caddeeyey وبالضرار خص جمع يا وال إلا مع الله ومحكي الجمل والأكثر اللهم بتعويض وشذي اللهم في قريض waa la khasisay jamcu yaa وال al iyo yaa kulmintooda bidiraarin daruura lagu khasisay ilaa maca allaahi lafdiga allaahi ah iyo wamaxkiyi ljumali jumlooyinka la xikaayoonayo mooye walakharu sida faraha badan allaahumma weeye bitacwiidi ciwadqaadasho xal uu ku dheehan yahay washadda waxaa shaadaya allaahumma fii qariidin gabay dhexdiisuu shaad ku yahay halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka niddaha wuxuu faa'iideeyaa tacriif ismiganna kire hadduu ahaan jiray loona nideeyo macrifuu noqonaya waayahay waa dii cid gaar ahaaneed loola jeedo alna waxaa la yaqaanaa xarfu tacriifin weeyaanoo waxbay tacriifisaa laba aadaatu tacriif hal ismi in laisugu geeyaa lama oggola mar haddii aan la oggoleen al iyo yaa la isuma geyni karo oo yaa arrajulu inaad tidhaahdaa ma bannaana haddaad u nidayna yaa rajulu dhe asha ka go haddii kale nidaha ka daa oo yaa iyo al in la kulmiyaa daruuratu nadmi unbay ku suuroobi karto gabay haddii dani ay kugu khasabto fayalghulaamaani aladaani fara iyaakumaa an tuxdiaa an tucqibaanaa sharanaa baytu shaacira fayalghulaamaan yaa iyo alghulaamaan ayuu kulmiyey daruuratu nadmi buuna u kulmiyey waa yahay daruuratu nadmi wixii aan ahayn yaa iyo al ma suuroobi karto in la isu keeno alla ilahay laba mawdicaa la ogol yahay labadaa mawdic waxaa weeye lafdiga allaahu ah haddii loo nideeyo yaa allaahu baad leedahay oo hamsadeeda hamsatulqaci ka hamsatulwasli inaad ka dhigto yallaahu aad tidhaahdana waa kuu bannaan tahay yaa allaahu iyo yallaahu labada waa kuu bannaan ka labaad maxkiyuljumal wuxuu u jeedaa baabulcalam markii aan soo maraynay yaa waxaan soo sheegnay calamka manquul iyo hayrulmanquul inuu qaybsamo manquulkiisii waxaa ka mid ahaa mid jumlo laga soo raray jumlo dhanoo ruux magac looga dhigay qaama zaydunoo ruux magac looga dhigay shaabaqarnaaha oo kale haddaba haddii laga soo raray jumlo mubtada iyo khabar iska saarnayd mubtadahana al ay ku jirta oo alrajulu qaa'imunaad nin magac oga dhigtay alrajulu mubtada qaa'imuna khabar ay ahayd waagii hore alrajulu qaa'imunaadaba nin magac oga dhigtay inaad u nidaysaa damacday he u dah yaa alrajulu qaa'im weliba ashaasi munqaic ka dhige hamsatu wasli ha ka dhigina hamsatulqaطci ka dhig yaa alrajulu qaa'imun dheh labadaa mawdic ayaa waxaa la ogol yahay yaa iyo al in la keeno lafdiga allahu ah iyo jumlo magac laga dhigtay ugu horreeyey ismi alwato lafdiga allaahu ah marka loo nidaynaya ya allaahu in la yidhaahdaa waa waa suuroobi karta badan tahay waxaa iyadana suuroobi karaayo isticmaalka ku fara badan yaadii inta laiska xadfo beddelkeeda miim shidan in ha'da laga dambaysiiyo allaahu ha baa u dambaysa soo maaha ha'da miim shidan ka dambaysi allaahumma dheh yaadiina iska xadaf miimkan shidan wuxuu ciwad iyo bedel ka yahay yaada xarfu niddaha ah sababka miin loogu doortayna yaada dee xarfu tacriif weeyaanoo ismigan macrifay ka dhigaysa soo ma aha miimna xarfu tacriif buu noqonaya cinda ximyar annagii soo marray qolo ximyariyiin la yidhaahda ayaa laamta miim u bedeli jiray oo waa yahay miimka ximyar ay xarfu tacriifka dhigayeen hal miim bay ahayd tani maxaad u shigtoodo laba miim oga dhigtay heeyaadaa laba xaraf ah oo ya iyo alif isku reeban weeye labadii xaraf ayay ciwad ka wada yihiin labadan miim y allaahuma in la yidhaahdo sidaa ayaa la yaqaan allaylehe yaadii iyo allaahu in la kulmiyaa ka warran oo mucawad iyo mucawadu canhu in la kulmiyo yaa allaahuma la yidhahdo wax bannaan ma ah daruuratu nadmi unbay ku suuroobi kartaa taa lafteeda innii idaa maa xadaun alamma aquulu yallaahumma yallaahumma sidaa la yidhaahdo daruuratu nadmi ay kugu kallifto mooye yaada iyo miimkaa shidan lama kulmin kare yaa allaahu dheh ama yaada iska daaya allaahumma lafdigan allaahumma ah carabiyada saddex isticmaal buu ku leeyahay nidahan caadigee ah haddeen aan ka hadlayna waa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa addalaalatu calaa qilati shayi wa nudrati shayga inuu yar yahay aad iyo aad qaliil u yahay iyadoo la isku tusayo oo waxaa tiray qad azuuruk ilaa allaahumma ilaa ee in tadcuni inaan ku soo ziyaartaa laga yaabaa waxaase aad u yar haddaaday ii yeerin inaan ku soo ziyaarto hadaa ii yeedhun baan kusoo ziyaarinay lakin haddaaday ii yeerin may ku imaan maayo macnihii noqon waxaa kale oo loo isticmaalaa tamkiinan liljawaab wax la yidhaahdo oo ninaa wuxuu kugu leeyahay jaaa zaydu zayd ma yimid allaahumma nacamdu allaahumma adani maxay faa'iidayni he ninkan aad u jawaabi ayaad si fiican u makaminay qalbigiisa iyo inuu si fiican u fahmo jawaabta aad siin tan munaadaha waa la yaqaanaa iyo labadan kale icraabkooda muxuu noqon qole waxay leeyiin mucrabba ma ah qolna waxay leeyin waa munaado caadi ah ee munaado macno kale loo isticmaalayo weeye waka wahusa waa la khasisay jamcu yaa yaa iyo al jamcintooda waxaa lagu khasisay bidiraarin daruura ilaa maca allaahi lafdiga allaahi amooye iyo wamaxkiiljumali jumlooyinka la xikaayoonayo wlakaru sida faraha badan wey sida faraha badan allaahumma la yidhaahdo weeye bitacwiidi ciwad qaadasho xal uu ku dheehan yahay oo miimka shidayaadii ciwad uu ka yahay washadda waxaa shaadaya yaa allaahumma ayaa shaada fii qariidin shicir dhexdiisuu shaad ku yahay qariid shicirkaa la yidhahdaa waxaana qardi aslugaha gooyidaa la dhihi jiri waxaa shicirka qariid loo leeyahay dee waa la jaangooyaayoo tafcilo isla eg iyo miisaan isla ega ayaa loo eegtaa sidaa ayaa qariib loo leeyahay wallah aclam sala allah wslam wbaaraka cala nabiyina